habeenkii leylat alisra walmicraaj ayaa nebiga ilaahay tusay aayaadkii waaweynaa jannadii baa la soo tusay naartii baa lasoo tusay carshiga ilaahay buu arkay jibriil calayhi assalaam qaamadiisii buu arkay ambiyadii ilaahay uu adduyadan keenay ee isaga hortii adduyadan joogi jirtay ayuu nebigu masjid al aqsa uu salaada ku tujiyey samada koobaadna nebi aadan buu ku maray samada labaadna nebi yaxya iyo nebi ciiseu ku maray samada saddexaadna nebiyullaahi yuusuf buu ku maray samada afraadna waxa uu ku maray maaragtana nebiyullaahi idriis samada shanaadna waxa uu ku maray nebiyullaahi haaruun samada lixaadna waxa uu ku maray nebiyullaahi muusa samada toddobaadna wuxuu ku maray nebiyullaahi ibraahim calayhim asalaatu watasliimaat markaabuu buu nebigu ina leeyahay wallaahi baan ku dhaartee waxa anigu aan ogahay haddaad ogaan lahaydeen in yar baad qosli lahaydeen inta badanna waad ooyi lahaydin buu rasuulku yidhi wamaa tadadatum binnisaa'i cala alfurush firaashada dushoodana xaasaskiina kulamaad raaxaysateene bannaanada intood u baxdaan ayaad ooyi lahaydeen inikoo ilaahay ka magan galaya cadaabkiisa intaa markuu nebigu saxaabada uu ku yidhi madaxa intay dabooleen ayay maaragtaani hoosta ay ka ooyeen qaduu wujuuhahum wejiyada intay maro iska saareen ayuu nin walba hadalka uu nabiga uu ka baqlay ayuu la ooyey maaragtaan yani nabigu jannaduu arkay naartuu arkay iطalactu اljanna buu nabigu uhi fara'aytu akara ahliha alfuqaraa waطalactu annaar buu nabigu uhi fara'aytu akara ahliha annisaa jannada ayaan lay dul joojiyoon eegay buu nabigu yidhi dadka jannada galena waxaa u badnaa dadka fuqarada la yidhahdo fuqaraa faqiirku waa ayun faqiir iyo miskiin waa sinfiga ugu horeeya ee ku waajibta zakada in la siiyo inama sadaqaatu lilfuqaraa ilahay baa sheegay walmasaakiina baa ku xiga miskiin iyo faqiir bay culammadu macneeyeen faqiirkubaa miskiinkubaa la yidhi waa ka caawa xeraadkii haystaa berri quraacaanan haysan miskiinkuna baa baa la yidhi waxuu caawa ku casheemaba haystaba innakana dhulkeena masaakiinteena ka warrama dadka masaakiin aan ama fuqarada islaan maskiinada waa dhaweyta dhimato faqiirado dadka wax weydiisan jirta mid dariskiisaa yidhi war islaantan lacag badan ba haystaa halkay ku jirtay baada buu yidhi labiiyo toban kun dollar baa laga soo saaray gogosheeda hoosteeda fuqaradeenii baa aqniyaada cabdullaahi <laughs> bn camr bn caas buu ninku yidhi alastu min fuqaraa'i almuhaajiriin ya bna camar ya bna camar anigu horta fuqarada muhaajiriinta miyaanan ka mid ahayn markaa buu ku yidhi alaka imra'atun haweeney ma leedahay oo xaas ma leedahay markaasuu yihi haa alaka maskanun tahwi ilayhi ta'wi ilayhi aqal haddana habeenkii aad ku hooyato oo dadka aad kaga asturan tahay ma leedahay markaasuu yihi haa markaa wuli fa anta min alagniyaa adigu akniyada qiyaamaha la soo bixi doontaa buu ka yidhi islaan ma yeelan karo qofku ilaa masaariifteedii uu haysta mooyaane soo maha aqalna de qofku markuu dhistay dee aqalka hanti buu ku dhistay marka wuxuu leeyahy marba haddaad islaam xaasna aada leedahay aqal yaroo aad habeenkii aad ku hoyatana aada haysatid fa anta min alagniyaa adigu akniyada ayaad la soo bixi doontaa buu ku yidhi markaasuu yihi faina lii khaadimun weliba mid baa ii adeego khaadim baan leehay markaasuu yihi fa anta min almuluuk marba haddaad leedahay cid kuu shaqaysana haddaad haysato boqorada qiyaamaha la soo bixi doontaa buu kuyi idankana soomaali waxaa leeyihiin inteeda badan dadku waa saboola waa fuqaraa innaka dhulkeena wax faqiira ma jiro dadku waa wada aqniya weeyaan kuwan masaakiinta aan leenahay way dawarsanayaan yaan la sheegaya qaar inay hoteella ku jiraan miskiin dawarsanaya hoteel galaya ka waran miskiin markaa buu nabigu leeyahay jannadaan eegay dadka jannada gale fuqarada ayaa u badnaa naartana waan dul joogsado waan eegay buu nebigu yihi dadka naarta galina haweenkaa u badnaa saxaabiyaadku nebiga way weydiiyeen maxay dumarku naarta gelideeda ugu batay nebi allow markaasuu nabigu laba sifu dumarka ku sheegay oo aan fiicnayn takfurna alcashiira wa tugfirna allacna buu nabigu ka yidhi raggiinu xaqay nagu leeyihiinna waad qarisaan oo ninkii soddonka sano aad la noolayd ama labaatanka sano ku biilinayaad la noolayd haddaad maalin keliya ay isqabataan xaqii ay intaa oo oosana inii samaynayeen iyo xuquuqday ilaalinayeen oo dhan baad masaxdaan buu ka yidhi waxay odhanaysaa khayr uu leeyahayba anigu maba aragba odayga ee warqadayda iiga qaada watughirna lacna caydayna waad badisaan buu nabigu yihi caydooda badan xantooda marka jannadaa buu nebigu arkay sal alla alay wasalam naartuu nebigu arkay deedna markaa buu nebigu saxaabada uga warramayaa yuu leeyahay waxaanu aan ogahay haddaad ogaan lahaydeen in yarna waad qusli lahaydeen intad badanna waad ooyi lahaydeen buu rasuulku yii marka ilaahay tabaaraka wa tacaala waa xakiim farsuubana weeyaan ilaahay shay walba wuxuu dhiga meeshai ku habboonayd marka noloshaan adduunyadan maanta inagu aan haysano ilaahay baa inagu deeqay waxa aan haysannana ilaahay baa ina siiyey waxa qof walba ka maqan uu tabanayana ilaahay mooyaane cid kale kuma hayso waxa adduunyada isbeddel ku imanayana ilaahay mooyaane cid kale ma keento waxaad adigu haysatay ilaahay baa ku siiyey waxa adiga kula soo darsayana ilaahay baa kuu keenay ugu leanna adduunkan waa daar lagu ilaahay ugu talagalay in dadka lagu ikhtibaaro dadka oo dhan halkan kulligan class baan ku jirnaa ischool classkii baan ku jirnaa imtixaan baan u fadhinaa imtixaanka ayaa baasay ayaase ku dhacay banka qiyaama lagu sheegi doonaa ogow halkee lagu sheegay banka qiyaama idin tucraduuna yowmaidin tucraduuna laa takfaa minkum khaafiya faama man uutiya kitaabahu biyamiinihi fayaquulu ha umuqra'u kitaabiyah inii danantu anii mulaaqin xisaabiyah fahuwa fii ciishatin raadiyah fii jannatin caaliyah qutuufuhaa daaniyah kuluu washrabuu hanii'an bima aslaftum fi alayaami alkhaaliya yowmaidin tucraduun ilaahay baa inale maalin baa imani doonta layniba dhigi doono kulligii banka qiyaama layna sidaa laynu dhigi doono layna wari doono waxba naga qarsoomi maayaan baa ilaahay ka dhinacaa jooga ka dhinacaa joogu arkayaaba la banka qiyaama waa dhul dusheeda uusan dhiigna ku daadan cidna dusheeda aan lagu dulmin toddobadan dhul markii la duubee la laabo dhulkaa soo bixi doonaa ardulmaxshar baa la ydhaha magaceeda ardulmaxshar ashraqat اlardu binuuri rabbiha wawdica alkitaab baa ilaahay ashraqat اlardu binuuri rabbiha arladaas banka qiyaamee khalqiga lagu xisaabi doono ee khalqiga la wadhi doono la dhigi doono baa ilaahay leeyahay nuurka ilaahay baa iftiiminaya wawudica alkitaabu kitaabka ayaa la dhigi doonaa wajii'a bاnnabiyiina wالshuhadaa nebiyadii baa la soo joojin doonaa iyoiyo maaragtaanay malaa'igtii khayrkiiyo sharka qoraysay nebi walba ummaddiisaa la hor joojin uu ku marag furayaa inuu risaaladiiyo diinta uu gaadhsiiyey malaa'igtii khayrkiiyo sharka qoraysay baa la keeni doonaa wa qudiya baynahum bilxaqi wa hum laa yudlamuun xaqa ayaa mid walba midkii mid walba xaqiisii baa la siin oo loo xukumi doonaa asagoon qofna lagu xaggudbin ayaa banka qiyaama laga dhaqaajin doonaa baa ilaahay yidhi marka waxaan adduunyada ilaahay na siiyey oo nicmada oo caafimaada oo arsaaqada oo amniya oo maaragtana lixaada oo awlaada oo nabadgelyo ah oo rooba oo biyahaad cabbaysa ka mid yihiin oo baadkaad cunaysa uu ka mid yahay oo gacmahaagan iyo xubnahan ilaahay ku siiyey ay ka mid yihiin nicamtaasoo dhan meesha laysku weydiin doono ee qof walba lagu su-aali doono waa banka qiyaamo weeyaan maa minkum min axadi ilaa sayukalimuhu rabbuhu mid ininka iniga mida ma jiro buu nebiguhi hadduu jirase rabbigii buu dha hadli doonaa laysa baynahu wa baynahu tarjumaan addoonkii ilaahay cid u kala af celinaysaana ma jirta buu rasuulku yii sal allahu alay slam luqada banka qiyaama lagu hadlayaa waa luqa carabiya deedna markaasuu qofku xagga midig buu aagi wixii uu soo shaqaystay buu arkay xagga bidix buu eegi wixii uu soo shaqaystay buu arkay hortiisuu eegi naartii jahannamu arki buu rasuulku yii falaa yara ila naara talqaa naarta wejigiisa hortaal meel kale u jeesan maayo khalaas xagga midig khayr wuxuu soo sameeyey xagga bidix wuxuu shar adduunka ku soo sameeyey waxba la dhaafi maayo wa wadica alkitaab baa la yidhi kitaabkan lasoo dhigi doonaa kitaabka lagu qora camalkaagi markaa buu nabigu yihi fataqu naara war naartaa gaashaan ka yeesha muslimow qofka muuminka iimaanka qabow naarta gaashaan ka samayso walow bishaqi tamra buu nabigu yihi timir jeexeed kol aada sadaqad u timr jeexe ikhlaasku waa cajiib cibaadadu hadday ikhlaas hadday ilaahay dartii kaa noqoto inteeda yar baa wax ku tari laakiin cibaadadu hadday buuraha la eg tahay oo sumco iyo riya ay ku dhex jirto waa ka sugan inay ku afaato cibaadadaas walow bishaqi tamra macnaha looga jeeda waa maxay jeex timira ood ilaahay dartii aada u bixisay naartuu kaaga noqon doonaa gaashaan faman lam yajid fabikalimatin tayiba buu nebigu yihi qofka aanan wuxuu sadaqaysta aan helinna kelmadda wanaagsan ha ku hadla buu rasuulku yidhi kalimatu ayiba waa maxay laa ilaaha ila allah kalimatu ayiba waa maxay asalaamu calaykum waraxmat ullah kalimatu ayiba waa maxay istikfaarta weeyaan kalimatu ayiba waa maxay subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar kalimatu ayiba waa maxay dadkood wanaagga u sheegta waa kelmad wanaagsan dadka oo munkarka iyo xumaanta aad ka joojisaana waa kalmad wanaagsan carabkaaga isticmaal daqaalihii weyday nicmada carabka adeegso salaadii subax markuu nebigu saxaabada tujiyey maalin maalmaha kamid a ah, yuu yihi aaway ninkii xalay sadaqadaystay buu yihi masaajidkii waa la buuxa sadaqadaystihii xalay sadaqada la baxay mey buu rasuulku yidhi haween xaggaaba waagaageen ninba waa ka ciwaayey xagga nin la odhan jiray culbata binu zayd allaha raalli ka noqdee oo fuqaradii muhaajiriinta ka mid ahaa ayaa xishooday u yihi warma adiga malaha lagu jeedaa warma ma arrinkaaga xalay toola adiga ilaahay naga dhexeeya malaha nebiga la daalacsiiyey markuu nebigu ku celiya dhowr jeer xalay sadaqadaystihii sadaqada la baxay aaway markuu nebigu yidhi ayaa waa sara kacoo gacantaan taagay buu markaa buu nebigu yihi sadaqadan xalay la baxday u sheeg buu asxaabtayda sadaqada maxay ahayd marka wuxuu yihi yaa rab yaa rasuul allah xalay waxaan ku ducaysoon idhi ilaahayow waxaadna amartay inaan jihaadkaa nebigaaga aan raacno waa tabuuka markii loo baxayay nebigaaguna wuxuu nagu dhiirigeliyey inaan maanta safarkaa aanan hadhin oo dhaqaalaha yaga iyo nafteedaba aan nebiga ku raacno diinta ku difaacno laakiin rabbiyow yaa rabbiyow aniga waxaan ku baxon ciidankaa ku raacanay imaad siinin oo faqiir baan ahay wuxuu nebigaagu maanta igu qaado u ciidanka inoogu darana isagana umaad diibine ilaahu waxaan sadaqad ka dhiganayaa oon la baxayaa qof qofkii aniga dabadeeda igu xantay ama igu xadgudbay xaqayga ku xadgudbay ama i aflagaadeeyey ama waxaan lahaa iga dhacay ilaahow dartaa baan u saamixee taa sadaqada la aqbalo ilaah iigu dar buu yidhi cirdigiisii buu sadaqadaystay qofkii cirdigayga sharaftayda uu kaga dhacay cirdi waxaa la yidhaahdaa waa halka qofka ammaantuna ay ka qabato canaantuna ay ka qabato qofkii aniga oo ka warqabin macnaha ixantay ama xumaan aan lahayn igu sheegay ee qadfi igu sameeyey ama xoolo aan leehay iga dhacay anu aan ogeyn yaa rabbi dartaa baan u cafiye cafiska addoomaha muslimiinta aan darta u cafiyey ilaahw sadaqada la aqbalay iigu dar marka taasuunbaa nebi allow anu anagoon xalay ku ducaystiin buui markaa buu nebigu yihi abshir bashaaraysa buu ka yidhi sadaqadii la aqbala taadi xale lagugu daray hadalka wanaagsan waa sadaqada fattaqu naara buu nebigu yihi naarta ka baqa aakhirada ku xisaabtama dad adduunye ma tihid dad aakhiro u socdaa tahay adu qofka muslimka ama doon ama diig aakhiraan u socnaa kulligeen tarju الnajaata walam taslug طariiqataha faina safiinata laa tajri cala اlyabasi haddaad nabadgelyo doonayso dariiqa lagu nabadgalay baa la maraya dariiqa lagu nabadgalaya waa maxay waa dariiqa maaragtane shareecadda islaamku ay noogu yeedhayso dariiqa alislaam inaad ilaahay isku dhiibtaa qalban wa haaliban qalbigaaga ilaahay u dhiib xubnahaagana ilaahay u dhiib fahamna adduunyadana inay tahay meel dadka loo keenay in lagu ikhtibaaro oo aysan ahayn meel bini aadamku ay ku raaxaysano loogu raaxeeyo meel adduunyada maaha meel lagu raaxaysanayo ha kadoo doona adduunyada raaxo dee raaxa adduunyada taalla dee nabigeeni maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii sida adduunka loogu raaxayn lahaa marka jannadii buu nebigu arkay naartii buu nebigu arkay camalka jannada lagu gelaya nebigu waa la tusay camalka naarta ku geenayna nebiga waa la tusay sal alla alay slam markaa nebigu yihi camalka ugu wanaagsan ee janno lagu gala buu nebigu yihi imadatu lada cani ariiqi buu nebigui dariiqa muslimiintu ay adeegsadaan ay isticmaalaan dhibaatada taalle oo laga qaado weeyaan camalka ugu xun camal la qabto ee ilaahay lagaga lagaga fogaadana ee naarta loogu fog loogu dhawaadana waxaan arkay buu nebigu uhi qandhuuf masiin lagu tufay oo aana laga masixin almuqaacatu takunu fi lmasjidi laa tudfan alaa ukhbirukum biahli ljanna buu nebigu ahljannaha ma inii sheega haddana dadka jannada galaya sifaadkooda haa soo maha kullu daciifin mutadaacaf buu nebigu waa mid kastoo taag yara taag taag yar isagii baa daciif uu taag yar yahay itaal ma leh dadkuna maaragtaanay ishoodu ma qabato oo qof liitay u arkaan law aqsama cala allahi la abarah buu nebigu hi laakiin hadduu ilaahay ku dhaarto ilaahay wax weydiisto wuxuu ilaahay weydiisto ilaahay waa siiyaabu rasuulku isagii waa daciif oo isha ma buuxinaya dadka taageer yahay dhaqaalo ma haysto xoog ma leh itaal ma leh dadka kama dhex muuqdo dadka laftigooguna way xaqiraan way yaraystaan waxba uma arkaan talama weydiiyaan hadduu ilaahay ku dhaarta buu nebigu dhigkaas ihee laakiin dhaartiisa ilaahay oo aqbalaya alaa ukhbirukum biahli annaar dadka naarta galaya sifaadkuugana maynii sheegaa buu nebigu yidhi kullu cutullin jawaadin mustakbir buu nebigu yidhi kullu cutullin jawaadin mustakbir cutullin haliiduljaafi waa qof kasta oo dabeecad qallafsan dabeecad wuxuu leeyahay qallafa cid uu la socon karaa ma jirto reerkiisa isqaban maayaan oo xaasidiisi ma heshiinayaan oo jaarkiisa ma heshiinayaan oo qaraabadiisa ma heshiinayaan oo qofku heshiis la noqon karaa ma jirto waa qofka dabeecadda kakalna weeyaan jawaad jawaadkuna baa la yidhi waa qofka cunta cunka badan leh meeshuu fadhiistaba wuxun buu cunaa <laughs> waad qosasha <laughs> de zamankeena waa iska cuntadan aada loo cunaa soo maa jawaad ukuul cunto cunka badan leh meel kastuu fadhiisan cunbu cuni ulub qalab ulub qalab ulub qalab cuntadii way badatay xanuunkiina uu batay maanta cunto yaradu waa caafimaad cunto badniduna waa xanuun dakhtaradii dadkii bukay intay ka daaleen oy dawana la kala daalay oo dawadii waxba tari weyday bilaataya noqotay oo bukaankiina uu batay ayay dakhtaradu qofka laba kula taliyaan anigo haddaad caafimaad rabtay ku odhanayaan cuntadana iska yaree socodkana badi soo ma yidhahdaan ya socodkana he badi luge waa kuwa dhaktarkii baa noo sodhiya doktaarkii wadanada caalamkana qofba intuu lugayaa lacag loo xisaabiyaaba waxaad maqlaysaan maalintii dadka waaweyn la urorsiinayay dadka remiga iyo remagaalka midkaa caafimaad badan remiga caafimaad badan remigu maxay ku caafimaad bateen baa laydho labada sifay dhandheer yihiin cunto yar iyo socod iyo shaqo badan way shaqeeyaan haarun rashiid zamankiisii wuxuu lahaa nin dhakhtar oo romaan ah oo caddaan ah, ayaa u ima jiray baa la yidhi ninkii dhakhtarka ahaayee romaanka ahaa baa ku yidhi yaa amiir almuuminiin su-aal baan ku weydiinayaa ka xumaan buu yidhi waa hagaaga su-aashaad weydiinaysa iweydii buu kayii wuxuu ihi qur-aankiina waan u fiirsado diintiinu cilma aladyaan unbay ka warantaaye cilma alabdaan kama waranta buui cilma aladyaan diinihii qur-aanku wuxuu ka warramaa aakhiradu ka warramaa jannaduu ka warramaa naartuu ka warramaa xisaabta dambuu ka warramaa cibaadaadkuu ka warramaa laakiin cilmiga abdaanka ee jirhka dhakhtarnimada kama warrama buu yihi qur-aankiinu cilmiga caafimaadka haarun rashiid baa ku yidhi aayad barhkeed ayaa ilaahay dhakhtarnimadoo dhanba uu kaga warramee laakiin waanad fahmayn buuli waanad maqlin malaha markaasuu balii sheeg markaa buu u sheegay kuluu washrabuu walaa tusrifuu kuluu washrabuu walaa tusrifuu ilaahay baa yidhi cuntada cuna biyahana acabba laakiin xadkii loogu talagalay ha ka badinina baa ilaahay ha ku xadgudbina ina aadan ma buuxin buu nebigu yihi xadiis weel ka shar badan calooshiisa kollay bini aadamku in yaruu dhabarka iyo caloosha ku tiriyo wuu u baahan yahe calooshiina saddex u qaybiya buu nebigu yidhi qaybna waxaad ugu tala gashaan hawada qaybna cunnada ugu talagala qaybna acabka ugu talagala buu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wa aalihi wa saxbihi wasalam cilmigii dhannaayo dhakhtarnimada aayad barhkeed baa lagu sheegay kullu washrabuu walaa tusrifuu halka ahlaaljannahu jannada markay galaan iyaka la odhan doono kulu washrabuu hanii'an bima aslaftum fi alayaami alkhaaliya ahlaljannaha cunidda cuntada ay cunayaan loo xadidi maayo cabbidda sharaabka jannada dhex yaalla ay cabbayaan loo xadidi maayo waayo daartii waxa iyaku ay galeen haddeetoole bini aadanka shahawaadkooga lagu dhammaystirayey wixii bini aadanka dhibayoo dhanna laga rafacayba iyaku ay galeen waa janno weeyaan jannada dhexdeeda ku bukooni maayaan ku gaboobi maayaan ku dhimani maayaan amaa cunnada adduunyada markay noqoto maadaama adduunyadu ay dahay tahay daar ilaahay uu ka dhiga daarul ikhtibaar waa daar faaniya oo dhammaanaysa marka cunadeedii xad baa loo sameeyey kuluu washrab walaa tusrifu cun oo cab baa lagu yidhi laakiin ha israafin xadka ha dhaafin weeyaan haddaad loo xadkii loogu talagalay cunada aada dhaafisaa xanuun baad ka qaadiyo ugu markaa nebigu sal alla alay wasalam ahlannaarka calaamaadka lagu yaqaano markuu ka warramaya wuxuu yidhi kullu cutullin jawaab waa mid kastoo dabeecad engegsan oo dabeecad qallafsan oo dadkao dhanna isqaban karaynin cidna la socon kari maayo jawaadin cuntacunka badan le buu nebigu yidhi mustakbirin kibir badan oo xaq haddii loo sheegana xaqa marna aanan qaadanayn qofka haddaad aragto xaqa loo sheega qaadan waayo sifadkaasi waa sifada mutakabiriinta ah sifadaa markaa dambe qofka naar bay ku tuuriyo ogow marka xaqu ha eegin cidda tidhi xaqa nin waalan hadduu kaa idhahdo war ilaahay ka baq maad la yaabi oo nin waalan war ilaahay ka baq buu kaa egi waa inaad cabsootaa oo tidhahdaa war ninkaas waa laga dhawaajiyey ninka hadalka uu ku hadla waa hadal xaqa weeyaanoo anaa la iisoo dhex mariyay hadalkaas waa ina ilaahay ka baqaan laa tandur ilaa ma ilaa man qaala walaakin undur ilaa ma qaala laa tandur ilaa man qofka yidhi ha eegin laakiin qowlkuu yidhi eeg itaqi llah hadduu ka ihahda nin macduura dee waa war saxa warkaas dee ilaahay ka ba xaqana qaado dabeecadda wanaagsanna ku dadaal leanna akhlaaqda wanaagsan baa ummadda kugu dhex darya ogow qofka waxa mujtamaca uu ku dhex marayaa maaha dhaqaalihiisa maaha in aqoonta uu leeyahay qofka waxa bini aadanka qiimaha uu yeelay waa akhlaaqda wanaagsan lidalika nabigeenu sal alla alay wasalam mucjizaadkii nebi maxamed la siiyey mucjizada ugu weyn waxay ahayd waa qur-aanka akhlaaqda nabi maxamedna qur-aan bay ahayd caaisha radia allahu canha markii nabiga la weydiiye lagu yidhi caaisha nabiga dabeecaddiisa looga waran waxay tihi nebiga dabeecaddiisu waxay ahayd qur'aan bay ahayd alqur'aan kaana khuluquhu alqur'aan macna alqur'aan waa maxay qur-aankaa oo socdu nebigu ahaa wuxuu qur-aanku faray buu nebigu la yimiday waxuu qur-aanku ka reebay buu ka reeb ayuu nebigu ka hadhay wuxuu qur-aanku xallilay buu nebigu xalaaleeyey wuxuu qur-aanku xarimay nebigu xaaraan buu u arkay wuxuu qur-aanku raalli ka yahayna raalli buu ka noqday wixii qur-aankii shareecadu ay diiday nebigu waa diiday qur-aan socduu nabigu ahaa qur-aanku sabirku nagu dhiirigeliyey sabirka nebi maxamed wuxuu ahaa dib qur-aanku shujaacaddu nagu dhiirigeliyey shujaac buu ahaa nebigu geesima cabsoodaa qur-aanku wuxuu nagu dhiirigeliyey qofka muuminka inuu ahaado qof layina oo dabacsan nebi maxamed cid ka dabacsan adduunka ma soo marin qur-aanku wuxuu nagu dhiirigeliyey zuhd zuhd qofka bini aadamka muslimka inaysan adduunyadu qalbiga aysan ka geline bal adduunyada qofku gacanta ku haysto nebiguna zaahid buu ahaa qur-aanku wuxuu nagu dhiirigeliyey naxariis badni inuu qofka muslimku muujiyo nabi maxamedna cid ka naxariis badan adduunka ma soo marinba qur-aanku cadaalad buu kugu dhiirigeliyey nabi maxamed cadaaladdu xaggiisay ka timiday fi gazwati axad ah-, alghazwaat azwad ka mid a ayuu nebigu xoolihii uu soo qaadayba ummadda u qeybiyey aqrac binu xaabis nin la odhan jiray ayaa markii qismadiisii loo keenay buu yidhi wallaahi qismadan laguma cadaalad falin ilaahay dartiina loogama jeedo buu yidhi hadi lqisma maa cudila fiiha buu yidhi walaa uriida biha wajha allah ibnu mascuud baa maqlaya marka hadalkaas hadalkiiba cabdillaahi ibn mascuud intuu qaaday buu nabiga u sheegay calayh isalaatu wasalaam nabiga wejigiisii baa badilmay waa nebi maxamed baa lagu leeyahay qismadan aada xoolaha noogu qaybisay kumaad cadaalad samaynin ilaahay dartii iyo wejigiisana ugama jeedin hadalkaas oo meel ka dhac maaha markaa nebigu nebi buu ahaa boqorna ma ahayn baresidaanna ma ahayn wasiirna ma ahayn janana ma ahayn abbaanduulana ma ahayn muxuu ahaa nebi hadduu madax noqon lahaa in madax hadii hadalkaa lagu yidhaahdo qaadoo ku rida buu odhan isagoo kaas ohan qaado qaadoo xereeya bilaa edab weya edabta soo laakiin nebi weeyaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadalka markii nabiga loo sheegay ibnu mascuud baa u sheegay welibana uu bedelma nabiga wajigiisu laakiin nabigu uu aamusa uu fikiro wuxuu yidhi in lam yacdil illaahu warasuuluhu idan faman yacdilu baa nebigu yidhi hadday ilaah rasuulkiisu ay cadaalad samayni iyo ku ayaa kaloo cadaaladda samayn markaa buu nebigu aamusay haddaan ilaahay nebigu cadaalad iyaku aysan keenin ayaa kaloo cadaalad keeni adduunka laakiin buu nebigu yii walaalkay muuse walaalkay muuseba intaa in ka badan bay qoomkiisu ay dhibeen oo uu sabreen ana waa iska sabre maalin kale isagoo suuqa madiina dhex socda ayaa nin reer baadiyo oo acraabiya nebiga gadaal xagga dambe kaga yimiday waxa uu nebigu suutay markaa go burda najraaniya oo reer najraan ay samaysan jireen oo suufa oo dhinacyadana aada u adag ayuu nebigu degta ku sitay ninkii acraabigii intuu nebiga xagga dambe kaga yimiday buu go'ii nebiga ku soo gundhiyey halkaana nebiga maaragtaana go-ii baa ku sameeyey nebiga calaamad ilaa indhuhu casaadeen markaa buu yidhi yaa muxamed murli maa lilaahi aladii cindaka xoolaha ilaahay uu leeyahay ee ilaahay agtaada uu dhigay ii amar asxaabtaada in xoolaha wax layga siiya buu yidhi bal inta gafu ninkaa nebiga u geysta eega sala allahu calayhi wasalam maradiibuu nebiga hun guriga kaga qabtay waa kow yaa muxammed buu yidhi yaa rasuul allah xataa ma odhan yaa nabiy allah ma odhan hasheekh ah, qur-aanka dhan baad arkaysaa markaad eegto ilaaha kariimkee cadiimkee raxmaanka raxiimka jacaylo uu nebigiisa uu jecel yahay qadarin uu ilaahay nebi maxamed uu qadarinayo qur-aanka kumay kumay iman lafdi ya lafd ya waa soo xarfu nidaa soo maha yaa yaa muxamed qur-aanka kumay iman halka nebi aadam calayhi salaam qur-aanka way ku timid yaa aadam uskun anta wa zawjuka aljanna yaa ibraahiimu qad sadaqta ru'ya yaa muusaa ina istafaytuka cala annaasi birisaalaatii wa bikalaamii yaa yaxya khud ilkitaaba biquwa yaa zakariya inaa nubashiruka bigulaamin ismuhu yaxya ya yaa nuuxu inahu laysa min ahlika laakiin qur-aanka yaa muxamed bal ka soo saara kuma iman ilaahay muxuu yihi yaa ayuha nabiyu yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik yaa ayuha almudathir qum faandir warabbaka fakabir yaa ayuha almuzamilu qum alleyla ilaa qaliila طaax maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqa ilaaha cadiimkee kariimkee casiiskee jabbaarka ayaa xurmad uu nabigiisa u hayo rasuulkiisa moxamed calayh isalaatu wasalaam yaa ma isticmaalin ilaahay markuu nabigiisa la hadlaayo waxau ilaahay isticmaalay kuniyaduu ilaahay isticmaalaa yaa ayuha nabiyu kii aan doortayow yaa ayuha rasuulu kii anigu aan dirtayow yaa ayuha almudathir kan isdadayayow yaa ayuha almuzamilu kan marada isku duuduubayayow acraabiguna wuxuu isticmaalayaa yaa muxamed waa meel ka dhac soo maha murli buu amar iisii buu yihi xoolahan adigu ma ee ilaahay agtaada uu dhigay in lay siiyana amar sii buu ka yidhi markaabu nabigu intuu qosday buu ka yidhi war siiye buu yidhi laba boqoloo halaad oo geelaa la siiyey yaa sidaa waxu bixin kara balsheeg bal nin mas-uula maanta waxaad ku tidhahdaa war nio lacagtanaad haysata ma lihida waa lacagtii waddanka wax naga sii ka dhe waxa ku gaadhi waa la arkay xaajigii buu fadeexadeeyaa la odhan soo ma qabto ku rida limaada lanna nebi sifaatu nubuwa waa gooni sifaatka bini aadamka kalena waa gooni nebigu calayhi salaatu wasalaam koonkan wuxuu u yimiday dariiqa dadku ay ku nabad galayaan ee lagu dayan lahaa inuu ummadda u jeexu nebigu caalamka u yimid dariiquu nebigu jeexayaa ule dariiqaa soo mara waad liibaanaysaa siiya buuri laba boqol oo halaadoo geelaa agtiisa ma cadhoonayn ma aargoosanayn suuqa madiina maalin kale isagoo dhex socda oo abubakar iyo cumar ee saxaabadu hareeraha ka marayaan ayaa nin yahuudiya ayaa nebiga calayh isalaatu wasalaam soo gaadho halkaa dambe isaguna qabsado ku dhagay nebiga markaasuu yaa bani cabdilmualib yaa muxamed aala cabdilmualib annaku in badan baan ila nooleyn oo waa naqaanaa dabeecaddiinne oo xoolaha dadka aad ka qaadataan ma soo celisaane xoolaha kugu lahaa isii buu ka yidhi cumar bnu khadaab radia allahu canhu ayaa markiiba seefta galka kala baxay baa la yidhi markaa buu yidhi yaa rasuul allah gaalkan yahuudiga igu fasaxnaa qoorta ka goynaya buu ka yidhi markaa buu nabigu yihi may yaa cumar may sidaa maaha hadda nebiga mar ha lagu halkaabuu nin go-a kaga qabta kaasna indhaha casaaday yaa cumar aniga isaguba sidaasi ka duwan ayaan kaaga ayaan kaaga baahnayn buu kaydi inaad isagana ku tidhaahdo nebiga dayn waad ku leedahay laakiin daynkii maalmo ayaa ka hadho saddex maalmaha ka hadho ballankiiyo u kaadi inaad ku tidhaahdo ayay kaaga habboonayd anigana aad igu tidhaahda nebi allow dee xoolaha dadka adiguna dee iska siiya ee cumarow kaxeeyo siddeetan saacoo timira ayaa ninkan aan ka amahdu igu leeyahee siddeetankii saacee timirta ha la siiyo labaatanna ugu dar buu keli waa intaad ka nixisee ilaa seeftuu galka ugala baxay moogta labaatankaa dheeraadka ninka yahuudigu ma maqlaayo markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ay kala dhaqaaqeen uu cumar ninkii kaxeeyey uu baytalmaalkii la yimiday ayaa siddeetankiisii saac baa looga buuxiya maradiisii markii loo buuxiyey halkaa loo dhigay ayuu cumar labaatankiina ku daray ilaa uu ninka yahuudigu yidhaahdo yaa cumar anuu labaatankan malihiye iga daa nebigaa igu amray inaan ku siiyo oo maxaad ii siinaysaa sababtu waa maxay waa intii aan kaa nixiyey weeyaan waa intii aan aan seefta la soo baxay aan kaa nixiyey yuu nebiguri igu abaalguday markaasuu yihi yaa cumar zayd ibnu sucna maad maqashan ninka la yidhahdo zayd ibnu sucna ha markaasuu yihi alxibru ma ninkii caalimka yahuudeed yahuuddan inala degan sheekhoogii caalimkoogii miyaa tahay ha ninkaasaan ahay waa hagaaga adigoo caalima ah oo ummaddan oo nala degan maaragtaana yahuudda degan degaanka madiina caalimkoogii towraad u hayaya nebi dhan oo ilaahay soo diray oo weliba kutubtiinnu ay sheegayso inaad suuqa magaalada madiina aad ku baxdishaa ayadoo ballankiina saddex maalmood ay ka dhiman tahay maxaa kugu ajbiray buu ku yidhi ii sheeg wuxuu yidhi sifaadkii nebiyadu ay lahaayeen oo dhan ee kutubta aan ku aragnay waan ka arkay muxamed ilaa laba un baanan ka arkin labadaana ma soo daahiraynin ilaa nebiga gacantoo loola yimaada mooyaane marka sifaad baa nebigaa ka buuxsanayay buuhi waa sifaadkee cadhadiisa iyo dulqaadkiisa waxaa haaliba maxaa haaliba dulqaadkiisaa sarreeya jaahiliintu xaqiisa markay ku xaggudbaanna wax kale nebiga ugama ziyaadaan ilaa dulqaad unbaa nebiga uga ziyaada marka sifaadkaasaa iga maqnaa sifaadkaana sidanunbaa lagu ogaan karaye ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah xoolahaygaas oo dhanna ku celi baytalmaalka hanti badanna waan leehay hantideedaana waxaan u bixiyay buhi muslimiinta in lagu sadaqadayso wa inaka lacalaa khuluqin cadiim khuluq akhlaaq weyn alayh islat slaam ra-iiskii munaafiqiinta cabdullaahi bn ubay bnu salool oo dadka muslimiinta u dhex socda inuu muslimiinta niyad jebiyo oo munaafiqnimadiisuna ay caddaatay fii qaswati axzaab yaquuluuna lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijanna alacazu minha aladal walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun maadaamuu sidaa yidhi weliba ninkaasi hee ayaa inankii uu dhalay oo saxaabada rasuulka raggii ugu qiimo badnaa ka mid a ayaa nebiga u yimid oo yidhi yaa rasuul allah aabbahay munaafiqnimadiisii caddaatay buuhi way caddaatay dee qur aankiibaa caddeeyey u fadeexadoobe khalaas qur-aankii baa yaa fadeexadeeye moogta waxyigii baa ku soo degay intuu nin kale oo muslima aabbahay uu dili lahaa ninka aabbahay dilay aniguna ha dhowtoole intoon cadaawad u qaado aan dili lahaayoon sidaan naar ku geli lahaa aabbahay maadaamu munaafiqnimadiisii ay caddaatay oo ra munaafiqiinna uu yahay kurkiisa anaa ka soo goyna kuu keeniye igu fasax buu ka yidhi markaa buu nabigu calayh isalaatu wasalaam ku yidhi may may kugu fasixi maayo aabaha inaad soo deshi waayo haddaan aabbaha waa runta waa munaafiq munaafiqnimadiisii caddaatay haddaan kugu fasaxo ood soo disho maaha la odhan maayo munaafiq bay dileene waxay ku sheekaysanayaan cadowgeennu moxamed asxaabtiisiibuu isku dhifto aabbiya inankiisiibaa baa isdilay o isku laayay meesha dhexdeeda markaa sharkiisa ilaahay baa naga kaafin doone adigana waa aabbaha ee suxbaddiisa wanaajiyo u samafal maadaamuu inala socdo uu magaalada madiine inala joogo sharkiisa ilaahay baa nagaga filane adiguna aabbaha u samafal buu ka yidhi halkan maxaad arkaysaa nebigu ummadda uu isku waday he uu isku waday dhaqaalo kuma wadin akhlaaq buu ummaddiisa ku waday nebigu akhlaaq qaa'id ka sharaf badan ka qiimo badan ka naxariis badan ka hoggaamin fiican ka cadaalad fiican ka dulqaad badan ka dhibrin badan ma soo marin adduunka ugu mana soo mari doono salaaddu uu kici jiray markaabuu buu nabigu yidhahdaa inaan salaada dheeraystaan damcaa laakiin waxaan xasuustaa buuhi ilmaha yare ooyaya ee oohintiisa hooyadii oo galaasheeda ku tukanaysa ku dhibaya markaabaa salaada khafiifiya buu rasuulku yidhi ajiib salaada taraawiixda laba habeen buu jamaca tujiyaa la yidhi habeenkii saddexaad he uu ka booday muxuu u daayay taraawiix inuu habeenkii saddexaad uu tujiyay ummadda wuxuu nabigu u daayay baa la yidhi in lagu farad yeelo ummaddiisa daadna maaragtaane ummaddu ay kari weydo lagu cuquubo taasuu ka baqay rasuulkeena naxariis badana ku salli rasuulkeena masaajid buu soo galay habeen habeenada ka a qaybta dumarku ay ku tukadaan uu isku muuqday miskiinka ragguna intan horay lahaayeen ubadkuna dhexday lahaayeen haweenkuna maaragtaane way safafka dambe xaggaa dambey ku tukanayn waa u muuqanayn majmaca markaa buu arkay xadhig laba udub dhexdooda ku xidhan markaa buu xadhiggii arkay xadhiggan ayaa xidhay oo maxaa meesha ku xidhay zaynabaa xidhata oo maxay u xidhatay buu nebigu yidhi salaata leylka habeenka markay ku daashay qabsataa baa laga yidhi markaa buu nebigu xadhiggii uu gooyey wuxuu yidhi camalka aad samaynaysaan ee khayrka malaa'igta ajarka idnii qoraysa kama daalayso ilaa inikoo camalka qabashadiisa ka daala mooyaan habeenkaad nashaadka tihiinna buu nabigu yihi tukadoo cibaadaysta habeenkaad daallantiina iska seexda buu rasuulku yihi waa salaada sunnaha naxariis badana sal allahu alayh wasalam wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin xasan iyo xuseen buu maalin la ciyaarayay markaasay nin reer baadiyaa nabigu yimid oo acraabiya oo yidhi ciyaalkaada ma dhunkataa ha waxaa u dhunkan waaya waa ubadkaygii wallahi inu toban wiil baan dhalo weli midna kama dhunkan buu yidhi markaabuu buu nabigu dee maxaan kuu sameeyaa haddii ilaahay qalbigaagu naxariistii ka siiday man laa yarxam laa yurxam kaan naxariisan looma naxariista buu rasuulku yidhi haddaad ilmahaaga u naxariisan weyday adna ilaahay ku naxariisan maayo meesha naxariista laga soo bilaabaana waa aqalka meesha dhaqanka wanaagsan la tusa ee in la tusa u xaqlana waa reerkaagii uga akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa wa waina khiyaarakum waina khiyaarukum khiyaarukum liahlii wa ana khayrukum liahlii buu rasuulku yidhi kuwiina iniigu iimaanka fiican ee iniigu iimaanka kaamil kale ee iimaankoogu uu dhammaystirmay buu nebigu yidhi waa kuwa dabeecadda wanaagsanna buu rasuulku yidhi ma odhan nebi waa kuwa salaada wanaagsan leh ma odhan waa kuwa soonka badan leh ma odhan waa kuwa oqoonta badan leh ma odhan waa kuwa wacdiga badan leh waxau nebigu yidhi kuwiina inigu iimaanka kaamilka leh ee iimaankoogu dhammaystirmay waa kuwa inigu dabeecadda wanaagsan waxaa kaloo inigu khayr badan buu nebigu yidhi ragga reerahooga u khayr badan anaana reerkayga u khayr badan buu rasuulku yidhi inaad khayr leedahay akhlaaq wanaagsan leedahay dulqaad badan aad leedahay naxariis aada leedahay dhibrin aada leedahay cidda u horeysa ka markhaati kacaysa waa inay noqdo reerkaada afarta oday ee miskiinkii aada isku barateen inay dabeecad wanaag kuu sheegaan waa suuragal laakiin islaanta soddon sano aada la noolay inay tidhahdaan ninkaygu waa weli ilaahay waa nin dabeecad wanaagsan xaqayagii uu ilaaliyey xaqa ubadkana uu ilaaliya xaqa jaarka uu ilaaliya xaqa qaraabada uu ilaaliyaa ma sahlan laakiin jamaacadda miskiidka aad isku taqaanaan inay kugu sheegaan ninkaasi waa nin cibaado badan waa nin isniintii khamiista sooma waa nin miskiidka nooga soo horeeya waa nin masaakiinta siiya waa nin ummaddu ay ka nabad gashay inay ku yidhaahdaan way fududahay waayo iyaka maalinta saacad baad wada joogtaan laakiin iyaa ku yaqaana dabeecaddaada dhabta islaanta soddonka sano aqalka aada ku wada noolaydeen taasaa dabeecaddaada runta taqaana sawsadaa maaha dee nin sheekhaa beri qisa nooga sheekeeyey wuxuu yidhi nin caalima oo ardaydu aada u jeclaayeen xerta aada u jeclay iska daa xartin mujtamac oo dhan ba aada u jeclaa akhlaaq wanaagsan buu ilaahay siiyey taqwad baa ilaahay siiyey cilmi baa ilaahay siiyey alla ka cabsi baa ilaahay siiyey laakiin ninka wuxuu ilaahay ku hagaajiyey islaam kulul oo dabiicad adag oo markuu inta uu magaalada socdana kabihiisa inuu qaato looma ogolo masalladuu ku tukanayay inuu qaato looma ogolo aqalka markuu galana islaantaa ku shaqaysata dhari buu karin biyuhuu dhaamin dabkuu shidi iyada dhan buu cuntada siisiin markaasay odhanaysaa magaaladu sheekh bay kuu haysataaye aniga agteeda shaydaan baa tahe ii khidme bay odhan hadal ka keeni maayo uu khidmayn uu khidmeeyaa uuna ma hadlo ma sheekeeyo awal aqalka gudihiisay ku dirdiran jirtay baa layidhi markii dambe waxay ku tidhi anu haddeetoola waan daalay xaabada ii soo guro biyahana ceelka iga soo dhaami ceelka ninka sheekhana waa ninka magaaladu kabihiisa inuu qaato uma ogolo jacaylo iyo ixtiraam ay u qabaan markaasuu yidhi ilaahow astur ilaa haddii la ogaado sheekhio xaabo guraaya oo biyihiina dhaaminaya dadka waxay odhanayaan war sheekha aqalka dhib baa ku haysateen inkaarqabtadan waa maxay sheekha dirata waa la habaari habaarkaa ku dhici taabuu markaa uga baqayaayo wuxuu yidhi ilaahow miskiinta adi xaaska aad iga dhigtay umulciyaalka ilaah waa igu hoojina maanta igu astur magaaladii buu ka baxay ardaydii buu hi muraad yar baan leehay iska hadha buur marka xaabadiibuu soo guray dhul cidnuu tagay xaabadiibuu soo guray meel buu ku ururiyey biyihiibuu dhaamiyey ilaahow aniga islaantaas ilaahow islaantaayo ummadda kale ilaali buu libaax socdo unbaa u yimid oo hor fadhiista laga sheekay xaabadiiyo qurihiibuu saaray libaaxii biyihiina dhinac kale u ka soo saaray magaaladiibu la soo maray sheekhiiu libaax wata markaasaa la yidhi awalba inuu mu'min ilaahay ku xidhan oo karaamo la waan ogeyn inuu ahaaye maantayba karaamadiisii daahirtaa la yidhi albaabkiibuu hor dhigay islaantii meel bay ka qaawisto libaax bay aragtay alaabta usoo sidaay ilaahu inuu soo gelin libaaxaas ilaahu libaaxa hayguu soo gelin dibadiibuu marka libaaxii joojistay halkii buu kaga dhaadhiciyay xaabadii biyihii libaaxuu iska socday isagaa markaa xaabadii aqalka soo geliyey biyihii buu soo geliyey markaabay ku tidhi dameerka foosha xunee maanta soo rartayn ayaa kugu caawiyey ka tiri nabiga ku saliya ina kayda kunna cadiim ilaahay baa sheegay soo maa <laughs> hadda waa way arkaysaa indhaheega ilaahay inuu u gargaaray ninkaas maca dalika haddana ma sadaqayso waxay ku leedahay dameer foolxumaad wadata maanta xaggeed ka keentay iska aamusay marka muddo yar kadib islaantii islaantii baa ka dhimatay sheekhi maadaama islaantii ka dhimatay iyadoo aanan la ogaan dhibta isaga ay ku hayso dadkii iyo magaaladii baa isku tegey waxaa la war sheekha gabadh wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan oo xaaskiisii hore o lamid a ah, waa in loo doondoonaa gabadh wanaagsan baa loo keenay oo sheekha qadarkiisa garanaysa daadna maaragtaanay markaasaa markaasa haye aqalkiibaa loogu hooyey dee waxay tidhi way og tahay sheekhu inuu libaax soo raran jiray ma og tahay iyadna waxay leedahay sheekhu libaaxiyo wuxuu soo rari doonaa iyo maaragtaanay libaaxi baa biyaha iyo xaabada kuu keeni doona dee markaabata sheekh xaabadii iyo biyihi way naga dhamaadeen markaasuu hi dhib male dhib male dhib male iska fadhi insha alla ilaahay baa noo keeni dooneen dhulkii uu tegayay buu tegay libaaxii ma iman de markaas isagii baa markaa ay noqotay inuu xaabadiina soo guro biyihiina soo qaado markaas magaaladii la soo dhex maray waran inkaar qabtada sheeka aan u dhisnay ee sheekha raratay maxay ahayd oo sheekh libaaxiina mey baa lagu yidhi wuxuu uhi libaaxii islaantii horaa iska lahayd buu nabiga ku salliya akhlaaqda allah ayna siiya innaka yacni qisadaasi waxaan u soo qaatay haddii akhlaaq wanaagsan aada leedahay dadka ugu xaqle inay arkaan waa waa dadka guriga caaisha radia allaahu canha baa nebiga la weydiiyo o lagu yidhi nebiga akhlaaqdiisa ka waran baa lagu yidhi aqalka markuu joogo siduu ahaa marada ka googo'day buu nebigu karkaran jiray tidhi kabta ka go'dana isagaa gacantiisa ku tulani jiray neefkiisana isagaa maalan jiray annakana aqalka dhexdeeda adeeg waxaan u baahanay buu noo qaban jiray tidhi laakiin salaaddu hadday gaadhay tidhi caaisha nebigu salaad wuu soo bixi jiray bay tidhi ninkee baa maanta odhanaya intuu xaaskiisa ku yidhahda iyo hablihiisa aabba bal maanta nasta anaa dharigay nin karana muu jiraa aniga maanta dhari igu daaya ma dhici karto waxaabanu aragnaaba ihaano inay tahayba inuu ninku reerkiisa u khidmeeyaa uu xaaskiisa u khidmeeyaa uu ubadkiisa u khidmeeyaa uu noqdaa nin adeegayo akhlaaq wanaagsan waxaan u aragnaaba nin doqonoo islaamtu ay ka adag tahay buu yahay akhlaaqda nabigeenna calayhi salaatu wasalaam qofkii ugu horreeye ka markhaati kacay akhlaaq wanaaggiisa waxay ahayn xaasaskiisii xaasaskii rasuulkeenna ow naxariis badnaa ow dhibrin badnaa marka qiyamkaa wanaagsan buu nabigu mujtamaca la dhex marayay mujtamaca reer madiina wala fiirso inan dhalinyara ka kacay miskiidka dhexdeeda gacantuu taagay yaa rasuul allah he ani zinada ha lai fasaxa buuri ma dayn karaye inaa lilah war maxa markaabuu nabigu ii daayo soo dhawo walaala ma kula dhasheen haa wayla dhasheen gabdha walaalahay wayla dhasheen gabdhaha walaalaha ayaa kula dhashay in xumaanta lagu sameeyo ma ka raalli tahay markaasuu hi may waan ku dul dhiman buu yidhi habaryar ma leedahay haa waan leehay habaryaraha in waxaa loola taga ma jecesha aad doonaysa inaan kuu fasaxo may waan ku dhiman buu yidhi dhimashaan ka aqaana marka aad tidhi ii fasax zinada kaba soo qaad haddii zinadii laguu fasaxo ta aad ka zinaysan raggaa halkaa fadhiya unbay ama walaal ugu toosan tahay ama eeddo ugu toosan tahay ama habryar ugu toosan tahay sida adiguba haweenkaaga aad xumaantaa raalli aad ugala ahayn ayaguna xaasaskoogii iyo dumar iyo hablahooga iyo qaraabadooda gabdhaha qaraabadooda in xumaantaa loola taga iyaguna raalli kalama aba ku yidhi rasuulku markaa yaa rasuul la ii ducee markaabuu nabigu yidhi soo dhowow halkaabuu nebigu gacanta u saaray laabtiisa ilaahuw qalbigiisa xumaanta uu ku haminayo ka masax farjigiisana ilaali dembigiisana ilaahu dhaaf buu rasuulku yidhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin acraabi nin reer baadiya ayaa masaajidka dhinacaa dambe intuu istaagu kaadidiisii masjiidka cawradii intuu la soo baxay buu ku kaadiyey markaabay saaxaabadu ku yaaceen markaa buu nebigu yihi dacuuhu dhaafa buu nebigu yihi daaya daaya buu nebigu yidhi kaadida ha ku kala goynine meeshuu ku kaadiyey biyo ka badan ku shuba buu nebigu yidhi isagana iigu yeedha buu rasuulku yidhi nin acraabiyo reer baadiyaa oo magaalada madiina ku cusub oo lacalla laga yaaba inuu u yimid ee diinta islaamka inuu barto oo xishood weli aanan qalbigiisa xishoodku gelin iimaanku weli qalbigiisa uusan gelin diinta islaamka weli aan waxba ka garanayn waa maskiidkii nebi maxamed cawradiisii kula soo dhex baxay kaadina ku tallaajiyey masjidka dhexdeeda ayuu nebigu saxaabadii ku leeyahay dhaafo daaya isagana aniga iigu yeedha meeshuu ku kaadiyeyna biyo ka badan ku shuba markaa buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam halkani waa masaajid weeyaan waa meel loogu talagalay in ilaahay lagu caabudo keliya bas waa meel daahira salaaddaa lagu tukadaa qur-aankaa lagu dhex akhristaa ilaahay baa lagu dhex xasuustaa iyakiina wuxuu ku amray halkii uu ku kaadiyey biyo ka badan ku shuba innamaa bucidtum muyasiriina walam tubcatuu mucasiriin baa nebigu yidhi ummadaydiiyey asxaabtaydiiyey waxaa ilaahay adduunyada u inii keenay inaad ummadda xaqa u dhibrisaane inaad ummadda xaqa ku adkaysaan ilaahay adduunyada iniima keenin buu rasuulku yidhi bashiruu walaa tunafiruu yasiruu walaa tucasiruu bashiruu war ummadda khayrka u bishaareeya buu nebigu leeyahay walaa tunafiruu ummadda khayrka ha ka firxinina ummadda naxariista ilaahay ha ka quusin ummadda infiraad ha ku ridin ummadda khayrka u bishaareeyo waxaa tidhaahdaa khayr baa inoo soo socdaa zamankani waa zamankii islaamku soo noolaanayey waa zamankii saxwadda islaamigu ay soconaysay qof diinlaa la doonayaa qof diin yaqaanaa loo baahan yahay qof dadnimo leh ayaa iman doona in talada ummadda loo dhiibto cid walba ummadda hoggaan u qabani maayo ummaddani waxay qaa'id ka dhigani doontaa ummad ummaddeeda taqaanoo qiimo leh oo ilaahay rasuulkiisa taqaanaa bashaaree ummadda khayrka u bishaaree waxaad tidhahdaa khayr bay noo soo socdaa xanuunkan la sheegayo may ilaahay baan haysannaa ducadaa ilaahay noo aqbalayaa sadaqadaa bixinaynaa ilaahay nagaga qaadayaa ducafaa masaakiina baan nahay ilaahaynu dayici maayo ummadda khayrkaa loo bishaareeyaa ummadda wax ka nixiya looma sheega ummadda rasuulka yasiruu walaa walaa tucasiruu fudaydiya buu nebigu leeyahay haddaad wax sheeg ummadda u fudaydi haddii tale ummadeed lagu dhiibo talada ummadda u dhibri buu nebigu yidhi walaa tucasiruu ha ku adkeen ummadda talada ninka ummadayda amar ilaahay ninka ummaddayda talo u qabta ee u fudaydiyana ilaahu u fudaydi buu nebigu yidhi ka ku adkayana ilaahu ku adkay buu isaga yidhi mas uuliinta zamankan imaa habaar baa ku dhacaaya imaa ducadii nebiga u soconaysa ogow hadday talada ummadda ay adkeeyaanna ilaahay waa ku adkayn iyakana hadday talada ummadda dabciyaanna ilaahay iyakana nolosha waa u dabcinaya mas-uuliyadda ilahay u damcinaya ilaahay baa garabkooga galaya wa ilaa haddii kale ilahay garabkoogu ka baxaya iyakana marka dariiqad buu nebigu noo jeexay ariiqat lxayaat la yidhahdo saad u noolaan lahayd buu nebigu kuu jeexay waddadeedii marka meel kale ha u leexan ayuha almuslim soo noqo ilaahay u soo noqo diintiisa wa ana hada siraatii mustaqiiman faatabicuuhu wakaa jidkii toosnaa soo raaca laleeyahay toosan yahay waxwey cad ma le ilaahay baa raalli kaaga noqon oo nebigiisaa raalli kaaga noqon oo islaamnimada kolkaas sideeda aada u qaadato noloshaada adduunyada iyo taakhira ku wada hagaagi diintu nolosha way fudaydin lidaalika nebigu calayhi isalaatu wasalaam shaksi wuxuu ahaa diinta islaamka isaga lagaga isaga lagaga daynayay buu ahaa markaasuu nabigu noola yimid akhlaaq wanaagsan dhaqan wanaagsan dulqaad badan sabir badan adkaysi badan naxariis badan dhibrin badan iska dhex socday dadka ula cunayay iyaga ula fadhiisanayay ula safraayey ula soconaayey kii u yimaada ee la hadla hadduu ka sii jeedo qofku nebigu qoorta ma qalluucin jirin baa la yidhi uu sii wada jeesanayay hadduu nebiga qof gacan qaado qofka oo sii daaya mooyaane nebigu ma sii daynayn baa la yidhi hadduu dad meel fadhiya nebigu u yimaado assalaamu calaykum yidhaahdo saddex jeer buu nebigu salaamta ku celinaayo assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah saddex jeer kelmad hadduu ummadda u sheegayo saddex jeer buu nebigu kelmadda ugu celin jiray si hadalka ummadda ay u fahamtay qalbigooga u galo markaasuu diintii islaamka oo dhan buu nebigu yihi taraktukum cala almaxajati albaydaa layluhaa ka nahaarihaa laa yasiiqu canha ilaa haalik dabaqad kasta ummadda aad ugu jirtaa saaad u dhaqmi lahayd shareecadda islaamku way kuu caddaysay raacun bas taajirkii siduu tijaaradiisa u qaban lahaa way ku taallaa shareecaddeena mas-uulkii siduu ummadda xilkayga u gudan lahaa shareecadda way ku taallaa aabbuhu xilka reerka siduu u gudan lahaa shareecadda way ku taallaa ninka dhallinyarada labada waale siduu ula dhaqmi lahaa shareecaddu way ku taallaa jaarku jaarka kale siduu ula dhaqmi lahaa shareecaddu way ku taallaa xaasku ninkeeda siday ula dhaqmi lahayd shareecaddu way noo sheegtay qofka saacad aada wada safarteen saacadda aada la safarteen walaalkaas aad ula dhaqmi lahayd diintu way kuu sheegtay diin dhamaystiran maxaa layna siiyey diin dhamaystiran say diintaa nolosheenna ku iman bay culimmadu leeyihiin waa inaan diinta ka shaqayna waa inaan diinta beernaa khayrka waa la beeraa waa laga shaqeeyaa maal lagu bixiyaa waqti lagu bixiyaa dhaqaalo lagu bixiyaa fikir lagu bixiyaa la qayliyaa oon la aamusin haddaad qaylido waa lagu iman haddaad aamustase waa laga aamusa aydu dabeecaddooda habeenka way ciyaaran soo jeed mise way seexdaa ya soo jeed aydii baa isku timi day way tashadeen waxay yidhahdeen anihu dadkii o dhan habeenkii khalqiga o dhan habeenka waa jiifsadaane way jiiftaan oo xayawaankii xoolihii wax o dhan way hooyanayaane innaka maxaa ina wareeji waree wareejiye waata ayad habeenka way wareegtaan soomada salaada fajr markaan ka baxnay seexdaan baa la yidhi habeenka o dhan bay qaylayaan xaggan u kaciy xaggan u waxay ku tashadeen baa la yidhi khalqiga inay wax la qabaan ay wax la wadaagaano oo habeenka inay iska seexdaan tuug baa markaa ogaatay ayadii inay seexatay tuugtii baa magaalada usoo dhacday ila ayagu habeenkii muxuu sheegaa tuugtuu sheegaa tuug walba aqalku ku hagaagay ba wax ka dhacay baa la yidhi tuug baa markaa aqalbu kusoo hagaagay wuxuus yidhi kuwan waa fuqaraa waa masaakiina aqalkoogu wax ma dhex yaalle urgiga urgacan yar waa madow dhulku mana arkaayo kiishka ku rido ay yaroo yaroo markaad meesha fadhiyo dee aamusaa lagu suureeyey mugta aydii maxay ku suuraysa halla seexda lagu suureeyey aygiibu ku rita kiishkaa la yidhi bannaankay ula t ula baxeen nin walow bal xalay aydiibu ilaahay naga jiifiye bal waxaa la shay badka soo dhig mid lacag mid dahab mid dhar mid mid baa yidhi anigu aqal yaroo dad ducafaayo masaakiin aan ku hagaago orga org urgac yar baan ka soo helin kiishkii waxaa kaga soo baxay ay yar soo tacab khasaar maaha uu xanaaqay waar waan tacab khasaaray waan tacab khasaaray lug iyo gacan buu ka jabi aygii waa abaalkaa buuyi waxa aygiioo lug jaban oo gacan jaban ayaa aydii u yimid oo yidhi go-aankii habeen hore la gaadhay ha laga noqdo guud nabiga ku salliya oo maxaa looga noqon baa la yidhio waxay wuxuu yidhi qaylada habeenkii aan qaylaynay annagana dan ahayd ummaddana dan u ahayd ismac ayuha almuslim wallaahi wallaahi xaqa ninka ka aamusa buu nebigu yihi waa shaydaan afla buu rasuulku yidhi baatilkaa maanta meel walba ka muuqda haddaana ducaad noqon in lam takun daaciyan fatakunu madcuwan haddaad addi ummadda khayrka ugu yeedhin adaa umma adaa sharka lagugu yeedhiyo ugu inaan yeedhnaan loo baahan yahay qaylaan ku nabadgalaynaa haddaad aamustay simiya haddaad aamusto adigana waa lagaa aamusi maalinba maalinta ka dambaysana ummadda khayrka wada way yaraan doontaa ogaada marka inaan dacwadda u kacno qayladu waa dacwadda weeyaan oo shaqada diinta culammada keliya aanan ku dayne caamadeenna culamadeenna dhallinyaradeenna odayadeenna tujaarteenna fuqaradeenna shaqaalaheenna madaxdeenna mijaheenna diinta dadaalkeegana aan gacmahaas ku qabsanno niyooda insha allah insha allah dhahda or niyooda bal gacantaa taago inuu shaqaalo diinadoo la aqbalo ilaahay ka dhigo allah inaga dhigo allah inaga dhigo soo diyaar garooba anagu khamiista boosaasaan u soconnaa ijtimaacii boosaasa khamiista dhici doona afar afar bilood iyo afartan jamaacado badan baan rajaynaa inay ka baxo ilaa boqol jamaaco dee ininkuna caasimadii waxaad tihiin waddankee soo diyaar garooba jamaacadda keena insha allah waad aamusteene